cillo ay ku magacaabaan marka taasna marka wuxuu kugu sheegayaa in istilaaxa caamka iyo khaaska ood ogaato oo waxaa la didaa istilaax khaasa intaad aragtid inaad hadhow u malayso istilaaxii caamka ahaa marka beydkan wakahura tacliilu intaas aan xor ku noqonayna wakahura waxaa batay atacliilu xadiidka in lagu celay bilirsaali irsaal in lagu cidmeeyo lilwasli liأjli wasli ay liأjli an warada biriwaayatin mawsuula riwaayo mawsuulo ah maanta ma arkaysaa inuu ku soo arooray waa in yaqwa haddii uu xoog bato irsaalka cala itisaalihi irsaalkatuu ku xoog bato taasoo kana cillona maahayno waxaan dhahay irsaalka iyo wasliga hadday is caaridaan asalku ma arkaysa waxawaaye waa laakiin haddii qariino xoojinaysa irsaalka la helo waxa weeye irsaalkaa xoog badan marka markaasoo kale cillo maahayna waa tarjiix waayo laakiin waa min baabi tanazul un xoogaa istilaax iska qaasa waqad yuciluuna inay ku qulleeyaana dhaca bikulli qadxin ay bikulli noocin min adwaaxi lqadxi wax kasta oo qadxa oo ceebayn aho yacni ninkaana maanta faasiqa ama muqafala saas oo kale ma garata fisqin ay min fisqin qadxgaasoo fisqi ah waqaflatina iyo wa nawci jarxin wa ayu nawcin min anwaaci iljarxi inay ku cileeyaan marka cilo in lagu magacaabo iyaduna marka waa tasaamuxu wa minhum waxaa ka mida muxadiiinta man yutliqu isma alcilati qof xadiid dhahay waa mucallal waa ligayri qaadixin isagoon wax qaadixa aysa lahayn ma garata ka wasli xadiidkii nin oo hiqo ah ayaa wasiyey nin kaloo aan iqo ahayna waxaa laga yaabaa inuu irsaal uu ku wariyey iyo haddee ninka iqadaa hadalkiisa uu jiree marka waa mucallal in la yidhahdo markaas wuxuu ku leeyahay waa mucallal saxiix yaquulu markaas wuxuu ka odhanayaa macluulun saxiix waa macluul saxiix kaladi ninka saas odhanayaan waa nin khaliili la yidhaahdo kaladii kiibow lamida yaquulu odhanaya saxiixun ma qartay saxa ee eh, sax hada alxadiidu maca shuduudin iyadoo shuduud la qabo kaasina waa xaakimu qaaraa shuduudka wuxuu yaqaana waa soo marnay wixii nin fardiyo oo waray marka wuxuu ku leey wixi nin fardiyo oray waana shaad waana saxiixuu ku leeyahy marka waa isilaax khaasa sababtoo ashuduud ah waxaa la yaqaanay qofku ina hiqadaahi inuu kala kali noqdo dad fuqaadao ka badan ama man huwa awhaqu minhu nacam uxtudii kaasuu ku sargooso nidaamkiisa oo raacay wanaskha sama termadiyu cila fain yurid fii camalin fajnax lah wasama termadiyu annaska cilatan oo ku magacaabay xadiidkii naskiga ahaa oo mansuuqhaa wuxuu le waa macluul xadiidkii fain yurid hadduu u jeedo fii camalin camalka oo camalkiisa maaragtay macluul ahoo laguma camal falaayo hadduu saa ula jeedo fajnax lah u iiri wa ilaa xadiid badan oo maarata xajar saxiixa laakiin ama mansuuqaha jirto marka taas uga jeeda midii kalena xadiidkii basmalada culummadu waxay ku tilmaameen axaadiidka cilalka matniga uu ku jiro qaarna sida ibnu xajar waxay leeyihiin waa la jamci karaaho riwaayada la cileeyey oo midda maanta ma arkaysaa qolada odhanaysa riwaayada qataada oo awsaaci uga warinaayo kitaab ahaan uga warinaayo ou leeyahay eh, inaysan bisimka akrin jirin oo nafyiga laa fi siri walaa fi jahrigaas macnuu ku wariyey nafyigaas waxaa lagu xambaara u leeyahay eh, maaragtay cadam eh, maaragtay aljahriaa lagu xambaarayaa saasaa lagu xambaaraya ama maaragtay cadamu samaac saasaa lagu xambaaraya marka waa la iswaafaji karo laakiin culimmada badankeed waxay leeyihiin riwaayadaas maaragtay qataada oo uu riwaayada kale maanta ma arkaysaa ka fahmay cilaa ku jirta wa cilatulmatli ka nafyi basmala id danna raawi nafyihaa fanaqala nafyigeeda intuu u maleeyey eh, inuu la nafyinayo ayuu soo guriyo markuu xadiidkii ahaa eh, salaytu waraa abi bakrin wacumar eh, salaytu waraa rasuul abubakrin wacumar famaa kaanuu yastaftaxuuna bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin taas wuxuu ka fahmay bismi inuusan isimka uusan jirin marka qaarna waxay leeyihiin xaafid ibn xajar oo kale waa la tawfiiqi karaaho cilo yani mucallal waa laga saari karaa qaarna waxay leeyiin lakin maxalu shaahidka waa ulmihaal miaalka lama ictiraado waxay dhahan washanu laa yuctaradu lmihaalu haddii shay mihaal loo soo qaato lama ictiraado id kafaa fiihi alfardu waalixtimaalu waxaa isaga filan inlaa tiraada ifrin waxaa inay saas yahen ka dhigba inay saas yihiin oo waxaa loo qaataa miaalkii wax lagu fahmo hadyo goral miaalada inay boqol kiiba boqol sax yihiin macnay waxawaaye shardi maaha oo arkaynaa miaalo badan oo ama indiraabka ku imaanaya ayaa waxaad arkaysaa lagu leeyahy miaalkaas ama cilkuna sax ma aha laakiin waxaa lagu leeyahay maxalu shaahidka miaalka waxaa loo keena asaga esh in wax lagu fahamsiiyo almuari markaa noqono مضرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخف في أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب كالخط لسترة جم الخلف والاضطراب موجب موجب للضعف وحكى لي شيخ عراقي المضطرب وحديثك idiraabka uu ku jiro idiraabku waa isbaraanbar luuq ahaana waxay ka timid asalkeedu iddaraba shayu haddii la yidhaahdo ma qarat waa wixii isbaraanbaraa la yidhaahdo oo maaragtay aan sugnayn ma garato walidaalika wixii maaragtay aan sukuun lahayn oo xarako laho dhaqdhaqaaqayo maaragtay isku u dhufanayaa la yidhaahdaa markii saxaabiga la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam maanta ma arkaysa qiraa'adiisa maxaad ku garan jirteen salaada siriyada khabaabn arintu ahaa lamaa su can qiraa'ati nabiy sal alla alayh wasalam fi dir walcasr kayfa tacrifuuna maxaad ku garan jirtay markay yidhi qaala bidiraabi lexyati garkiisa ayaa dhaqdhaqaaqay garka hoos ayaa dhaqdhaqaaqay ilaa qiraa'adii saasaan ku garanayn oo dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu maanta wax aqrinayo laakiin xagga istilaaxa isagaa noo fasiri doono waa xadiid maanta ma arkaysaa isbaraanbaray ama sanadkiis ama matnigoodo maanta ma arkaysaa dhinac raajixa aan maanta ma arkaysaa la aqoon mudarib alxadiidi xadiiska mudaribka la yidhaahdo maa ay xadiid waay qad warada soo arooray mukhtalifan xaal uu yahay iyadoo lasuu khilaafay min waaxidin qof oo nin raawiyaha mar wuxuu ku warinayaa maaragtay lafdiguu ku warinaya isagii laftiisa marna lafdiguu ku warinaya mana kala raajaxsano ama mar sanadou ku warinaya marna sanad fa asyadaa ama wax ka badan koox jamaacaha isku khilaaftana tani oo si kala duwan ku warinaysa irdiraabku xaggou galaa marka fii sanadin sanad dhexdiisa ayuu ikhtilaafka daraaba ku jira fii matnin matni dhexdiisa ku jira oo fii sanad ama sanadu ku dhex jira laakiin اldiraab goormuu imaanaya waa in itadaxa hadday caddaato fiihi xadiidka dhexdiisa tasaawu lkhulfi khilaafku inuu egyaho isla barbar yahay uusan kala xoog badnayn amaa in rajax markaan akrino amaa in rajaxa ayaan leenahay amaa in rajax hadduu raajix noqdo bacdulwujuuhi wejiyaalka qaarkood lam yakun ma noqonayo muqariban muqarib ma noqonayo markaas walxukmu xukumkiina liraajixi liriwaayati raajixa ayuu u sugnaanaya ayuu wajabaa u waajibay oo minhaa min alriwaayaati ka mid ah kalkhadi xadiidkii khad in la jeexdo ku saabsanaa lisutrati inaad sutro ka dhigato dad wax kala weyso xadiidkaasi jamulkhulfi khilaafkiisu waa badan yahay waa arki doona boqolaal siyaa loo wariyay walidiraabu idiraabkuna muwjibun wuxuu waajibinayaa lidacfi daciifnimo waajibinaya idiraabka dacf waajibinaya idiraabku marka sida uu kuu sheegayo waxaa weeye waa xadiid maalan hal qofaa warinaya mar asagoo mawquufuu ku warina marna marfuuc mar asagoo mutasila marna asagoo mursala mar abubakar ka warinaa marna cumar mar cali mar lafdi uu ku warinaa mar lafdi ka hor imaanay mid labadooda raajixana lama arko lamana kulmi karo labadaas markii midna la waayo oo isbarbar dhacaan wax kale raajixnadoon la qawaayo markaasuu munqarib noqonaya ama haddii la jamci karo wujuuh min awjuhi ljamci oysan isticaarubin maalan nin baa xadiid wuxuu ka warinaa maalan shiikow ka warinaa maalan maaligoo kale ayuu maalan wuxuu usii maraa waasidoo usii maraa sida shaafici hadhow waxaa dhici karta maaligii laftiisaba inuu la kulmo hadhow waasidadii shaaficiyu iska goynaaho maaligow toos u warinaayo hadhow marka haddii la ogaado marka in ou maanta ma arkaysaa uu shaaficina ou xadiid ka wariyey maaligna uu toos uga wariyey markaas waxa weeye waa wajhuljamci waa suuro ama labada riwaayo midaa raajix soqono midda maalan shaafici waasidada ay ku jira raajix noqotay ama midda tooska ah mid raajix noqotay oo maalig toos uga warinayo soo maaha markaasoo kale iyadana dhib mala laakiin wixii haddii la jamci waayo tarjiixna la waayo waa markaa marka idiraabku imaanay haddii marka la raajix yeelo midda raajixa haddii qofka khilaafay oo hiqo uu yahay maxay noqone maxfuuday noqone riwaayadaa khilaaftana maxay noqone shaaday noqone haddii midka khilaaftay uu daciif uu yahay ninka dhinaca kala maran uu hiqo yahana midaan maxay noqonaysaa maxfuuday noqonee taas kalena maxay noqonee munkaray noqonee markaas marka waxay yidhaahdaan idiraabka markuu xadiidku uu mudarib lagu xukumaayo waa laba shay oo shardi uu leeyahay awalan in riwaayaadkii ou juhda idiraabka inaan la kala rajici karin oo dhinac raajixa uusan jirin aaniyana inaan maanta ma arkaysaa la jamci kari haddii labadaas la waayo markaasaa muqtarib looga xukumi karo ama haddii macaanidii la kulmi karo oo jamc beer riwaayateyn sida hadda waxaa sugnaatay maalan in raawin ma oo intoo xadiid isagoon weli maalik arkin oo imaam shaafici waa sida usii maray ama cabdiraxmaan bn mahdi u maray hadhow la kulmay soo ma hadhow markii uu la kulmay ayuu markaas oo xadiidka uu ka wariyay waa arkaysa axaadiiduna saxeen ku taalo oo mashaa'ikha waaweyn oo ka ah, oo waaweyn ee bukhaari marra leeyahy bacd alaxaadiidna toosa uga warinaa bacd alaxaadiidna wuxuu maanta uga warinaa maaragtay waa sidoo uga warina ku badan yihi ku badan yihi markaas maxaa suurta jamac inuu ninkan oo maaragtay marra xadiidkan oo waasitada ku qaatay marna uu shiikha shaykiisa uu toos uga qaato soo maha ama hadday matni tahay wax la kulmi karo waayo nafigi nafi iyo maaragtay waxaa iskoo yimid iyo ihbaat waxbaa nafigina waxaa lagu xambaaraa ihbaatkiina waxaa lagu xambaaraa haddii la kala tarjiixi karana oo min naaxiyati duruq la kala tarjiixi karo dhinaca raajixaa la qaadanaya dhinaca marjuuxadana maxay noqonaya ama shaad ama munkar ayay maanta ma arkaysa ay noqonaysa marka waa un sidaas weya hay marka shiiku marka wuxuu noo miaaliyey marka indiraabku matnigana waa galaa sanadkana waa galaa shiikha isaga wuxuu noo miaaliyey markii indiraabka uu sanadka uu ku galo wuxuu yidhi kalkhadi ka xadiid alkhadi jeexitaanka oo lisutrati sutrada markaad dhiganayso jamu lkhulfi khilaafkiisu marka waa uu badan yahay muxuu ishaarayaa waxaa la jira xadiid abu hurayre laga warinayo idaa idaa sallaa axadukum falyajcal shay-an tilqaa'a wejhi ha dhigto ma garan haddii oo waayo waxa wejiga dhigto fain lam yajid casan yansibuhaa bayna yaday falyakuda khadan markaas xariiqnin maanta ma arkaysaa xajiga xadiidka lafdigiisaba waa kana waa xadiidka tirmadiyaa wariyey wuxuu ka wariyey amaya waa kana xadiidka waxaa wariyey nin la yidhaahdo ismaaciil binu umaya bin camar bin saciid bin alcaas alamawi alqurayshi ayuu wuxuu ka wariyey can abi cumar ibn abi moxamed bin xurayf can jaddi xurays can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lah sal اllahu alayh wasalama qaala idaa sallaa axadukum falyajcal tilqaa wajhi shay-an hadhig falyunsibhaa falyunsib tilqaa wajhi shay-an hadhigto casan ul iyo wax lamida fain lam yajid casan yansibuhaa ul haddousan helin ama fain lam yakun riwaayadna waa sheegaysaa falyaxuda khadan ha uma laa yaduruhu man mara baynu yadayhi ciddii mar xadiidkaa marka ciraaq wuxuu yidhi jamu lkhulfi khilaafkiisaa badan xaggii sanadka sababtoo ah sida maaragtay kollay idiintaada ninkan xadiidku madaarkiisu meeshuu ku wareega waa ismaaciil binu umaya isagu waa nin hiqa nin la yidhaahdo bishr bn mufadal iyo roox waxay ka wariyeen عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمر بن محمد بن, بن محمد بن حريث عن جده حريث هي كورية أبي عمر نك لا ورية ليرضى إسماعيل بن وانك حديث كو ورية قال نك اللي يراهدو بشر المفضل يروح وحي كوريين عنه عن إسماعيل كاس عن أبي عمر محمد بن حريث عن جده أو حريث عن أبي حريث taas ma noo taalla sufyaanu thawri wuxuu ka wariyey canhu can abi camar ibnu xurayf ibnu maxamed ma dhihin ma can abi camar ibnu xurayf ou dhah can abiihi can abi hurayra okay awal can abi camar ibnu maxamed oo haddana can abi camar ibnu xurayf waay khilaafkaas halkaas ku jira wa rawaahu xumayd binu lswad canhu can abi cumar ibni muxamed ibnu camr ibni xurays can abi camr ibni muxamed haddana bin camr bin xurays can jaddi xurays ibnu sulaym khilaaf badana ku jira soo maa oo camarkaasoo dhexda geliya haddana warawaawihi ibnu khaalid wacabdulwaaris can abi cumar ibni xurays can abi camr ibni xurays can jaddi xurays niman kale xorayth ibnu sulaymaan ayay leeyihiin adiga intaasoo wada khilaafa xagga sanadkiisa sufyaan ibnu cuyayna isaguna wuxuu ka wixiyey can abi moxamed meeshii abi cumar la dhihi lahaa abi moxamed bnu camar bnu xurayf can jaddihi xurayf rajulu min bani cadra adiga war iswada baraanbarayo waa xadiidkaas weeye asaanidiis marka ninkan waana majhuul laftiisa lama yaqaano laba isku darsaday xadiidkoo magacii indiraab uu ku jiro iyo sanadkiisa iyo ninkan laftiisa oo maanta ma arkaysaa majhuula isagoo xaafid ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa eh, xadiidkan maanta ma arkaysaa eh, cillada waa laga bixi karaa oo ninkan magaciisa iskhilaafkiisa mala dhib ma lah laakiin dacfigu wuxuu uga imaanayaa ninkan oo ismaaciil bini uu ka marnay oo magaciisa laysku khilkhilaafay oo mar la leeyahay waa abuu camar ibnu xurayf mar abuu camar ibnu maxamed la leeyahay mar eh, eh, maaragtay eh, abuu maxamed ibnu camar la leeyahay ninkaas ayaa daciifa ah, la yidhahda laakiin waxay dhahan xadiidka ku habboon waa xadiidkii shayabat yahuudun wa akhawaatuha sanadka istajaabad huudun wa akhawaata sababta waxaa weeye sida uu daaruqudni uu sheegay xadiidkan waa munqarib meesha uu ku wareegayana waxaa in la yidhaahdo ninka caamkaa abu isxaaq asabiic ma garata abu isxaaq asabiic ma garata camar waaye magaciisu waana aad baraa ibnu caazib iyo saxaabo badan uu ka wariyaa asaga marka ruwaad badan baa ka waraysa qaarkood waxay ugu waraan xadiidka asagoo mursala oo saxaabiga dhacay mar asagoo mawsuuloo saxaabigii la sheegay mar sanadkiisa waxaa musnadka abubakar macnaa abubakaraa nabiga ka wariyey mar sacad ayaa nabiga ka wariyaa la leeyahay mar caa-ishaa nabiga ka waraysa riwaayaadkaasoo dhanna lama kala tarjiixo karo marka xadiidka mihaalka uga haboon waxay dhahaan maaragtay Eh, eh, mudrajka oo xagga sanadka ah waa xadiidka shaybatn hud akhwaata oo madaarkiisa madaar waxaa la xadiidka qofka uu ku wareegayo horta waa abu isxaaq unbaa ruwaayaddu ka kala baxaysa abu isxaaq markii la dhaafo waa mushkilad abu isxaaq sabci marka xadiidka wuxuu ku warina mursal mar mawsuul mar sanadka abubakar ou gela oo in abubakar uu nabiga ka wariyay ala radi allahu canhu sala allahu calaa maxamedin waali w saxbi marna inuu sacad uu nabiga uu ka wariyey marna caaisha inay ka wariso marka lamana kala rajixi karo waa xadiidkaas xadiidkaas wuxuu ahaa nabiga calayh salaa slam abubakara wuxuu ku yidhi araaka qad shibti yaa rasuula allah sal alla alayh wasalam waxaan ku arkaa inaad maanta ma arkaysaa aada shayb noqoto ee maxaa saa cirada kaaga badiyey qaala shayabat yuhuudun wa hadda waa qisaska iyo tarhiibka iyo tarhiibka iyo suuradda awalkeeda iyo aakhirkeeda iyo aayaadka ku jira iyo waa suurad aad iyo aad cajaa badan naam halkaa waxay ka sheegaan maaragtay indiraabka oo xagga sanadka labadaa xadiisa lagu miaaliyaaho xadiidka maaragtay sutrada in khad xariiqina aada jeexanayso xariiqinta qaarna waxay leeyihiin saan oo layn dheera gudban ayaa saa loo jeexaya qaarna waxay leeyihin mid oo hilaal camala ayaa ma ma arkaysaa la samaynayaaho meeshii sutrada booskeedii ayay istaagaysaa laakiin xadiidka waa kaa la daciifiya amaa xadiidka oo iqdiraabka xagga matniga waxay ku miihaaliyaan xadiidkii eh, fi lmaali xaqun siwa zakaat iyo cagsigiisu ah laysa fi lmaali xaqun siwa zakaat xadiidka waxaa wariyey tirmidi ibnu maaja isku dariiqou ku wariyeen tirmidi wuxuu ka wariyey min xadiidi shariik can abi xamza ninka abi xamze la yidhaahdo ayuu maanta ma arkaysa uu ka wariyey can الshacbi can faatimata bintu qays radi allahu canha qaalat wiilas rasuul lah sal la alay sl an zakaat ayaa la weydiiyey faqaala ina fi lmaali laxaqan siwa zaka maalka xoolo aan zaka ahayn oo macnaa sadaqaadka caadiga ayuu sugay isla sanadka laftiisa ibnu maaji oo waa maxay sanadkiis waxuu sii maraa shariik can abi xamza can ashacbi can faadima bintu qays isla sanadka laftiisii ayuu wuxuu ku warinayaa laysa fi lmaali xaqun siwa zakaa abu xamzana maymuun alacwar alqasaab ayaa la yidhahdaa alkuufi alraaci imaam axmed iyo daaraqudni waa daciifiyo waa nin daciifo ah. marka kaas laftiisa waxay yidhaahdaan xadiidka ibdiraabna waa ku jiraa dacfina waa ku jiraa dacfina waa ku jiraa oo waxay dhahen miaalka waxaa ku ficnaan lahaa xadiid oo ibdiraabka bis keliya ku daciifo si kale aan ku daciifo ayadana maxay uga jaabe uga jawaabeen culammadu waxay yidhaahdeen muhiim maaha miaal un waayo ma garata washa'nu laa yuctaradu lmiaalu yacni sha'nigu waxaa waaye miaalka ictiraad laguma sameeyo id kafaa fiihi alfardu eesh waalixtimaalu marka hadda waxay la tahay suuraddii waa noo dhacsan tahay markaas inaan abyaad aan mar kale aan maanta ma arkaysa ku noqono mudarib alxadiidi xadiiska mudaribkaa maa xadiid waayo qad waradaa soo arooray warada soo aroor alifta waa iska alifulaaq waayo mukhtalafan mukhtalifan xaalayo isagoo iskhilaafsan min waaxidin ay min raawin waaxidin raawi waaxid isku khilaafo marra mursal marra mawsuul marba si mar maaragtay nafyi mar itbaad ku waraayo fa asyada ama waaxid wax ka badan oo dhowr ah dhowra ah isku khilaaftay ildiraabkuna xaguu geli karaa fii matnuu geli karaa sidii laysa fi lmaali xaqun siwa zakaat iyo fi lmaali xaqun siwa zakaat waa idiraab la yidhaha ow fii sanad ama sanadou geli karaa oo waa maxay waa labadii xadiido midna ou noo miaaliyo kalkhadi lisutrad xadiidka sutrada uu yidhi qofka haddii uu waayo wuxuu wejigiisa ou dhigto hortiisa xariiqan ha ka jeer iyo xadiidkii kaloo dhahna waa kaga habboon yahay oo ahaa shayabat nuhuudun waakhawaatuhaa nacam shayabat nuhuudun waakht waxaan akhwaatuhaa madaarkiisa iyuu ku wareega xadiidka abi isxaaq asabiici camaraa la yidhahda camar ibn cabdillah masa ahaay saas o male camar ibn cabdillah saas o male magaciisa marka ninkaasuu ku wareegaya laakiin mushkiladu waxa waaye mar mursal ahaana lagu wariyey marna waxaa lagu wariyey mawsuul marna isagoo musnad abubakar mar musnadu caaisha mar musnadu sacd xadiidkan kalo waa noo keeni doonaahe oo maaragtay khadkana isagana madaarkiisiya waayo ismaaciil binu umaya ninka la yidhaaho laakiin ismaaciilkaas markii la dhaafo yuu ka wariyey mar waxaa la leeyahay abu camar bnu moxamed mar abu moxamed bnu camar mar jadkiisa wixiiso dhanaa iswada khilaafaya dhibaatay marka ay noqoto si kala dunyaa loo wariyo laakiin waxaa uu kuu sheegayaa goormuu mudarib noqonayaa ibdiraab markuu noqonaya waa in laba shardi laga helo shardi waa kuwa midkaana waa in itadaxa hadday caddaato fiihi fii hada alxadiidi ama maaragtay fii hada aldiraabi aldiraabkan haddii uu ku caddaado tasaawi khulfki khilaafka inuu maanta ma arkaysaa oo isla egyahay oo dhinac la rajaxa ma aysan ahayn amaa in rajaxa hadduu raajix noqdo bacdu bacdulwujuuh wujuuhda qaarkooda raajix noqotay taasoo kaleo bacdulwujuuh raajix axaadiis saxiixaynka ay ka buuxdaa ma garatay axaadiis saxiixaynka ayay ka buuxdaa haddii idiraabkaas wax lagu daciifinayo oo tarjiix aan loo fiirinaynin ee xadiid aan si kala duwan lagu warin waaba iska yaryahay laakiin haddii wujuuxda ay raajix noqotaa layidhi lam yakun mudariban mudarib ma ahan ayaa xukumka qaadanaya waalxukmu xukumkan liraajixi minhumaa midda raajixaa min min liraajixi oo minhaa ka mida wajabaa u waajibay midda raajixa waa maxay waa dhinaca maanta ma arkaysaa qaabka dadka xooga badan oo hiqaada ay ku wariyaano yacni waxaa laysku qabsaday xadiidkii mawsuul iyo maanta ma arkaysaa mursal rag jibaaluha waaweyna waxay ku warinayaan inuu mursal yahay ama oo mawsuul yahay kayrkood oo ka liita maxay ku warinayaan cagsigood yaan qaadanaynaa ragga xooga badan ma garan haddii sanadkiyaa laisku khilaafay ma abibakra ma cumara ma sacda ma saciida yaan qaadanaynaa dhinaca raajixaan qaadanayna soo ma naam wاlxukmu xukumka saxdaana oo xadiidka la siinaayo haddii calaykum الsalaam waraxmat اllah haddii irsaalka la xoojinaayo waqfiga haddii la xoojinaayo rafciga haddii la xoojinaayo itisaalka haddii la xoojinaayo macna haddii u ihbaat ama nafyi wixii la xoojinayo liraajixi minha ayuu wajaba u waajibay shardi waa noo sheego waa maxay waa ibdiraabku waa tasaawul khulfi haddii la helo ibdiraab yahe haddii khulfiga uu kala raajix noqdo meesha waa ka baxay midda usa sheegina waa maxay waa in amkana aljamc waa la kulmi karaa hmm. iyado lafteedu waa laga fahmayaa maarag sababto haddii imkanal jamc dhinacmaba raajix noqonba haddii imkanal jamca ay tahay waa soo dhexgeli karta laakiin hadde waxaana damiin fara waaweyn wax lagu tusaaho waa iska bayaan laakiin sheekha hadalkiisa waa soo dhexgelaya mihaal waa maxay mihaalka uuna mihaalay waxa weeye waa mudarib oo xagga sanadka oo kalkhadi ay ka xadiid alkhadi oo lustrata usugnaaday oo hadda aan akrinay oo madaarkiisuna calaa ismaaciil bni umaye bin camar bin saciid alcaas alamawi uu yahay alqurashi jamulkhulfi khilaafkiisa waa badan yahay oo marka ismaaciil laga warinayo you ka wariyey mar waxaa lagu leeyahay abi camar ibnu maxamed ibnu xuraysaa laleeyahay marna abi camar ibnu xuraysaa lagu leeyahay marna waxaa lagu leeyahay abi camar ibnu maxamed ibnu camar kale haddana ibnu xurays can jaddi xureyd bnu saliim marna wuxuu leeyahy can abi camar binu xurays ayaa la dhahaya marna waxaa la leeyahay can abi camar ibnu maxamed canjadi jaddi xureyd bnu sulayman marna waxaa imaanaysa in la yidhaahdo can abi maxamed bin camar bin xurayf intay u raacaysaa marka nuqdadan waxawey waa waa marka waa hadal gooni o wuxuu waa lidiraabu idiraabkana oo waxay kala rajixi waayaanna muujibun wuxuu waajibinayaa lidacfi dacfi buu marba hadduu idiraab yimaado lana kala raajix waayo xadiidka marka inuu daciif ladun u sugayo Eh, wuxuuna ugu xijiyey muxasanifku baabkan mucalalka calaaqa ka dhexayso waxyaalaha maanta ma arkaysaa eh, cilooyinkaba lagu ogaado waxaa ka mid a ah ildiraab xadiidku inuu yahay soo maa oo ildiraab waa cilla min cilal ilxadiid oo xadiidkii oon meel aan u oo wada gabi dhaclaynayo soo maha waa cilooyinka axaadiidta cilalkiisa ayay ka mid tahay marka waa nooc min anwaaci almucallal ama maaragtay mucalla ayuuba maanta ma arkaysa ka mid yahay walidiraabu muujibun lidacf halka haddaan uga soo baxno almudraj waa isku daraynaa insha allah isaguna calaaqow laleeyahay maaragtay mucallalo ah haddi waxyaalaha cillooyinka waxaaba ka mid ah in cillooyinka lagu ogaado inuu xadiid xadiid dhex galo ama sanad sanad dhex galo ama qowlkii rasuulka uu qowl keyrkiisa ou dhex galo waxaas والالمdرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر نحو إذا قلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل قلت ومنه مدرج قبل qلب kأsب الوضوء ويل للعقب ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد ومنه أن يدرج بعض مسندي في غيره مع اختلاف السند نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقلا من متن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه ومنهم متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند فيجمع الكل بإسناد ذكر كمتن أي الذنب أعظم الخبر فإن عمرا عند واصل فقد بين شقيق وابن مسعود سقد هي waxawy sanadla adkaan insha allah sahlu noqon doona insha allah markii loo tago almudraj mudrajka ayuu u baabya mudrajka luuqa ahaan waxaa layahay adrajtu shay'a fi shay idaa adkhaltahu oo kale sida adrajtu lmeyta fi lkafan meyita fi lkafan meydkii waxaan dhex geliyey kafantii oo adrajtuhu fi lqabr marka waa wixii wax la dhex geliyo ayaa la yidhaahda istilaax ahaanna waxaa weeye waa hadal aan hadalka nabiga aan ahayn calayhi الsalaatu wasalaam ee xadiidka lagu daro hadal aan hadalka nabiga ahayn ee xadiidka lagu daro isagaa noo sheegi doono almudraju mudrajka xadiidka la yidhaahdo ama hadalka mudraj la yidhaahdo almulxaqu kan la haleeshiyo oo lagu daray wey aakhir alkhabari khabarka aakhirkiisa waa sida qaalibka wa ilaa sida arki doono awalkana waa galaa wasadkana waa galaa laakiin aakhirka u badan yahay oo xagguu ka yidhi min qowli raawin raawi raawin ma nin raawiga ayan kaana raawi ama saxaabiyuu noqon karaa taabiciyuu noqon karaa dadkii ka dambeeyey ayuu noqon karaa kaasoo dahara daahiray bilaa faslin iyadoon xadiiskii laga soocin naxu waxaa ka mida idaa qulta tashahudda ataxyaadka markaad dhammaysatid waa hadal ibnu mascuud uu leeyahay uu yidhi intou ataxyaadka xadiidka ataxyaadka markuu wariyey tashahud ibnu mascuud oo ataxiyaatu laman yaduhu fii yadi ataxiyaadkii marka uu baray ilaa salaada markuu maanta ma arkaysaa uu salliga nabiga oo xadiid soo dhammaaday ayaa ibnu mascuuda hadal yidhi oo ninkii asaga ardaygiisa ka warinaya calqama ayuu u sheegay waxuu dhahay idaa qulta tashahudda tashahudka haddaad tiraahdi faqad qadayta macnaa salaaddii waa dhammaatay ee fa in haddaad rabtid faqum haddaa qum markaa wain faqcud iska qiyaam markaas waxaa laga fahmay xadiid oy madaahibta qaar ka qaateen salaanta inaysa waajib ahayn salaanta aysa waajib ahayn maxayna u maleeyeen xadiid inuu la xiriiro laakiin hadalkan ibnu mascuuda iskale riwaayaadka qaarkood ayaana marka ku xariiriyey marka hadalkaas oo kale weeye naxw idaa qulta tashahudda markaad tiraahdi ood macnaha dhammaysatid waa ka hadalkay war akhri doonaa hadhowe faqad salaadaadii waa dhammaysatay haddaad rabtid istaag haddaad rabtidna iska fariis haddaad rabtidna istaag hadalkaas sidaasoo ibnu mascuud oo ataxiyaadkii ku daray ayaa wasala waxaa xiriiriyey oo xadiidkii nabiga ataxiyaadka ku daray daaka kaas oo xadiidkaasa zuhayr zuhayr ibnu mucaawiya abu khaytama ninka ayaa ku daray wa bnu ninka ibnu hawbaan la yidhahdo waa cabdiraxmaan ibnu haabit ibnu hawbaan waaye fasala wuu kala fasliyey oo hadalkii marfuuca ahaa oo nabiga calayhi salaatu salaam iyo midkii mowquufkaah ibnu mascuud wuu kala fasliyey nacam hay intaan labadan beedan gooni u fasirayna horta waxa weeye idraajka luqa ahaan waa annagii sheegnay oo wuxuu ka yimid adrastu shay-a fi shay idaa adkhaltahu ma garan idraajkana luqa ahaana waxaay waa xadiidkii xadas xadiid wax kaloo lagu daro waa hadalkii nabiga hadal la raaciyo ma garan waa hadalkii nabiga calayhi salaatu salaam gaar ahaan oo hadal la raaciyo idraajka marka laga sheekeynaa sida xaafidka uu yidhi waa midka xadiidka dhaawaca u keenaayo ha idraajku marka xaguu ka yimaada wuxuu ka yimaada qowlka saxaabaduu ka yimaada waa arki doona ama qowlu taabiciyoo ka yimaada ama man bacdahumna waa ka yimaada xagow galaa idraajku idraajku sanadkana waa galaa sanadkana waa galaa waa arki doonaa matnigana waa galaa nacam asbaabta idraajku ku yimaadana wuxuu ku yimaadaa imaa in tafsiir qariib la fasiraayo oo saxaabigaa wax fasiraayo ama taabiciga ama inta ka dambeeya xadiidu fasiraayo hadalkiiya xadiidkii ku dhex milmaayo oo sidii xadiidka suuriya oo kale oo la yidhi kaana yataxanasu allayaali dawaata alcadad zuuriya wahuwa tacabudu yidhi xadiidkii ana zaciimun bibeytin fii rabad اljannati liman tarakahu xuquqi soo maaha ninkii warinaayo saxabi wuxuu yidhi ana zaciimun wazaciimu alxamiil alxamiil bimacna alkafiil kelimadii fasirkeedii ayuu maarata ku daray iyo nikaaxa shaqaarkii markuu ibnu cumar fasiraayo waxyaalahaas oo kale ama istimbaad xukumkii wax ka istimbaadaya ma garan ooba sidii ibnu mascuud oo kale markuu yidhi nabiga waxaa maqla isagoo leh man maata man jacala lilaahi niddan dakhala annaar oo kale man maata man jacala lilaahi niddan dakhala annaar waqultu ukraa man maata walaa yushriku biاllahi shay-an dakhala aljanna xadiidkii hore ayuu maaragtay oo ka istimbaara nacam idraajka waxyaala lagu garto waxaa ka mida inuu saxaabigu caddeeyo oo yidhahdaa hadalkan sidii ibnu mascuud ba ooyey samictu rasuululahi kelimatan wa qultu taasoo kale waaba caddi waxaa kaloo lagu gartaa in riwaayo mawsuulaa oo kale riwaayo kale oo xadiidkii maanta ma arkaysa aan la soconin oo caddaynaysa inuu hadalkan oo maaragtay saxaabiga ama taabiciga ama cid danba ay leedahay inay soo aroor mase a'imada oo waaweyn inay maanta ma arkaysa ay caddeeyaan waxyaalahaasoo kale lagu gartaa marka marka halkan wuxuu mihaal nooga dhigay idraajka matnigi ayuu mihaal laga dhigay idraajkii maanta ma arkaysaa matnigi ayuu mihaal looga dhigay muxuu noogu mihaaliya xadiidka tashahud xadiidka sidoo marka riwaayaadka oo bukhaari iyo muslim waaweyn oo ku taalla ma garata ayaga idraajkan ibnu mascuud hadalkiisa kuma taalo laakiin riwaaye abu daa-uud soo aroortay abu daa-uud muxuu yidhi xadaanaa cabdullaahi bnu maxamed annufayli xadaanaa zuhayr waa zuhayr bnu mucaawiya waa shuyuukhu shuyuukhu bukhaari oo kale e, ha shuyuukhu shuyuukhu lbukhaari waa xadaanaa xasan bnu xor can qaasim bni mukhaymara qaala akhada calqamatu ayaa waxuu qabtay biyadii faxadaanii wuxuu ii sheegay ana cabdalla ahada biyadii wa ana rasuul lahi sal allau alay slm akhada biyadda cabdillahi bn mascuud waa musalsal waa noo imaan doona ilaa xadka saddexdaas waa musalsal facallamana tashahud fi salaati una baray fadakara midla xadiid alacmash xadiidkii acmasha oo maanta ma arkaysa caadiga aha ayuuna tusay muxuu ku daray marka idaa qulta haada waa tashahudkii intii saxeen ku taalla waa intii hore intaana marka ziyaada idaa qulta haada intaan haddaad tiraahday ow qadayta haada faqad qadayta salaataka salaadaadii waa dhammaysay wain shi'ta haddaad doontid an taquuma faqum wain shi'ta haddaad rabtid an taqcuda faqcud ma garan marka intaan idaa qulta tashahuda hadalka ibnu mascuud waaye ma garan waxaana idraajiyey riwaayadan oo maanta ma arkaysaa maanta ma arkaysaa ninka la yidhaahdo ninkan la yidhaahdo zuhayr ibnu abu mucaawiya ayaa marka dhex geliyey laakiin ruwaaddii kale oo ka warisay ninkan la dhaho alxasan alxor can alqaasim bukhaybara iyo riwaayaadka caadigaah oo kale oo dhan intaan maanta ma arkayso kuma jirto inuu mudraj yahana culummada dhan aa ciyaadeeyay khadiib xaakim iyo bayhaqi iyo khadiib imaam nawowi xadiid kitaab e, alkhulaasa oo axaadiida axkaamta uu ku aruuriyey laakiin ma uusan dhammaynin wuxuu leeyahay xufaadda dhan waxay isku xufaqsan yihiin inay intaani ay maanta ay tahay e, inay mudraj ay tahay sababtoo ah e, xataa ninkan la yidhaahdo zuhayr bnu mucaawiya rag uu ka mid yahay shabaabka ibnu siwaar lafdi ibnu sawaar nin la yidhaahdo ayaa xadiidka iyadoon intaanu ku jirin ayuu wariyey riwaayaadkii kale oo dhan oo dhinacaas kale soo maray sida riwaayatu xuseen aljucfi ibnu cijlaan iyo maxamed ibnu abaan can xasan ilxor can ilqaasim ibnu can calqaba intaasoo dhan marka ma lahan marka marka waxaa weeye tan waxaa la yidhaahdaa waa mudrajulmatni oo tashahudkii markii ou dhammaystay ibnu mascuud isaga wuxuu fahmay qofka inay salaadii markaas u dhammaatay salaadana hadda maxaa looga baxaa tasliim haddii saan ay noqoto xadiiska wuxuu ka hor imaanayaa eh, salaadii eh, maaragtay eh, taxliiluhaa taxriimuhaa takbiir wa taxliiluhaa miftaaxuhaa طuhuur wa taxriimuhaa takbiir wa taxliiluhaa eesh atasliim marka culimmada qaara madaahibta qaar waxay u qaateen inaysan salaamo naqsigu inaysa maaragtay aysan waajib u ahayno hadalkaana waxay u qaateen hadal marfuucahoo nabiga ka sugnaada calayhi salaatu wasalaam marka miaalkaas ayay ka mid tahay wuxuu dha wlmudraju xadiidka mudrajka almulxaqu midka la haleeshiyo aakhir alkhabari khabarka aakhirkiisa marka ibnu salaaxu ku raaca oo uu hadalkiisa ayuu nadminaya wuu tacliiqin doonaa inuu mudrajku aakhir alkhabari uusan ahayn oo wasadka iyo dhexdana uu dhici doono laakiin intaan waa hadalka ibnu salaax kaasoo min qowli raawin ma raawi ayi raawin ka ahaado raawigaas ama saxaabi ha ahaado ama taabici ha ahaado ama ruwaadii ka dambeedo atbaacu taabiciin ilaa xadiidka inta warayso kaasoo dahara daahiray oo xadiiska ka muuqdo oo la socda bilaa faslin ayadoon laka faslin hadalkii la dhexgeliyo iyo hadalkii nabiga calayh salaatu wasalaam naxu miaalkiisuba idaa qulta tashahuda xadiidkii waayo xadiidkii ataxyaadka oo ibnu mascuud oo tashahud ibnu mascuud tashahudyaalku waa badan yihin tashahud ibnu mascuudaa jira oo aimada badanaa u badan yihiin tashahud ibnu cabaasaa jira imaam shaafici ou qaato oo saxiix muslim ku yaalla ataxiyaatu lilah almubaarakaatu asalawaatu dayibaat waa naga dhoway marka ibnu mascuudka aada loo bara iyo tashahud cumar ibn khaaab baa jira tashahud abu muusa tashahud caaisha in badan saxiix muslim qaar badan ay ku yaaleen soo maha marka kan ibnu mascuuda ugu mashhuursan marka kaas markuu ibnu mascuud amey isaga hadalkiisa ku daro wuxuu leeyahay idaa qulta haada haddaad xadiidkan oo taxyaadka ah saa u dhammaysatid faqad qadayta salaataka salaadaadi waad dhammaysatee fa in shi'ta faqcud wa in shi'ta faqum saasuu leeyahay dadaa marka waxay u maleeyaan hadalkan mascuud uu leeyahay inuu xadiidkii nabiga uu ka mid yahay hadalkaas yaa ka mida ninka la zuhayr ibnu mucaawiya abukhaysama oo iyow ka warinaayana wuxuu ka warinay alxasan bnu xur can alqaasim bnu mukhaymir can calqamat can cabdullaahi bni mascuud uu sanadka halkaasoo marka uu jaxaya saasuu uga wariyey marka o wasala naxwu idaa qultu shahuda xadiidkaas waay wad waayo xadiidka ee waxyaalaha u dheer yahay uu uga fiican yahay alfiyat اlciraaq alfiyats waxaa ka mida ah amhilada oo keena waa ma garan kollay kaasna macluumaad uu kale u dheer waxyaalo kale oo ka maqan u dheer yahay laakiin xagga in wax laga fahmo qofka uu musalaxa fahmo wax badan alfiyat اlciraaqia ku fiican wax badan sababtoo ah amhiladaas qofku maaragtay wax badan ayay u furaysaa marka sida xadiidkan oo kale idaa qulta tashahuda markaad tiraahdid hadalkaas idaa qulta tashahud iyo wixii ka dambeeya waa hadal ibnu mascuudoo wasala daaka hadalkaa waxaa xiriiriyey oo xadiidkii marfuuca ku daray zuhayr bnu mucaawiya waa min riwaayatii esh can alxasan bn xor can alqaasim bni mukhaymara can calqama can ibni mascuud riwaayadda halkaas sanadka halkaas ka socda wabnu thawbaana ninka ibnu thawbaan la yihahdo waa cabdiraxmaan ibnu haabit ibnu thawbaan thawbaankan waa awogihiisaa loo nisbeeyey laakiin magaciisa waxaa weeye cabdiraxmaan ibnu haabit ibnu thawbaane fasala wuu kala bixiyey ma garata oo riwaayadiisa uu ka warinaayo maaragtay xasanulxor ou ka bixinaayo can alqaasim ibnu mukhaymara uu ka warinaayo asagu waa kala bixiyo hadalka ibnu mascuud gooni markuu xadiidka dham yidhi ibnu mascuudna saanuu yidhi oo waa kala saarin qultu waxaan idhi wuxuu daba taagan yahay tacriifkii ciraaqi mud uu ku tacriifiyey mudrakina almulxaqu aakhir alkhabar aakhirkaasoo daba taagan yahay qultu waxaan idhi wa minhu min almudrajun waxaa ka mida mudrajkii waxaa ka mida mudrajun kaasoo qablu ay qabla aakhiri alkhabari ahaaday qabla aakhiri alkhabari aada leedahay kaasoo qablu ay qabla aakhiri alkhabari ahaadayo yacni waa midii la dhihi jiray xudifa almudaafu ileyh wanuwiya macnaahu ee markaas la bineeyey qablu oo yihi marka xudifa yani maarata yani waa la idaafadii markii la gooyey laakiin nuwiya macnaahu ma garata min qabl wa min bacdu waayo walilahi alamru min qabl wa min bacdu waayo a marka min qabli اlamri bacdi الnasri wa qabla nasri waayo ay qabla aakhiri اlkhabari mid maanta ma arkaysaa la dhex geliyey oo waa maxay imaa fi lawali wa imaa fi lwasl ka asbiqu lwuduu'a waysada taam yeela weylun waadi cadaabeed baa u sugnaaday lilcaqibi ay min annaari u sugnaaday xadiidkan laba saxaabiyaa warisay abu hurayra iyo camr bnu caas xadiidka camar bnulcaas asagoo marfuuco asbiqu lwuduu'a waylacqaa min annaar oo labaduba min kalaami nebi ay tahay ayuu soo arooray kaas marka mudraj male xadiidka abu hurayra asaga asalkiisu waxaa waaye nabiga wuxuu ka maqlay weylulcaqaa min annaar weylulcaqaa min annaar ayuu asalkiisu ka maqlay laba riwaayaa ka soo aroortay riwaayo waxay tusinee inuusan abu hureyra asbiqu lwuduu'a wuxuu ku yidhi uu leeyahay asbiqu lwuduu'a wayshada kaam yeela fa innii samictu abalqaasim sal alla alay yaquul weylu lacqaami min annaar ayaan maqlay taasoo kale marka way kala caddahay soo maa laakiin riwaayaha waxay soo aroortay asbiqu weylu lcaqaabi min annaar weylu lilcaqabi min annaar soo maaha riwaayadaas soo aroortay riwaayadaas marka inta asbiqulwuduu'a qaybta hore waa mudraj min kalaali abi hurayra fii riwaayati abi hurayra waayo bis soo maa sababta abu hurayra asagu nabiga kama uusan maqlin ee wuu ka fahmay ma garata oo ciribta sababtay cadaabka u waa maxay waysada oon gaarinoo markaas qofkii ou dahaar la-aan uu tukaday nacam xadiidkaas ayuu marka miihaal uga dhigay xadiidkuna asalkiisu wuxuu ahaa riwaayadan mudrajka waxaa wariyey nin la yidhaahdo abaaqadan iyo shabaaba bnu sawaar can shucba can moxamed bnu ziyaad can abi hurayra ayay ka wariyeen qaal qaal rasuul اlahi salى اllahu alيه waslm asbiqu اlwuduu'a weylulacqaab min annaar asbiq wuduu'a marka riwaayadan abuqadan iyo shabaaba can shucba can maxamed zayd ay ka wariyeen waxa weeye iyada waxaa weeye waa mudrij yaa kala bixiyey waxaa kala bixiyey eh, raggii kaloo shucba ka wariyey waxaa ka mid a aadam abi iyaas nin la yidhaahdo oo bukhaariba oo marar ka wariyo bukhaari markuu shucbo oo kale iyo sufyaanu thawri ay nin u dhaxeeyaan sanadkiisa caali jiddan markaas wuxuu ka warinayaa raggii yaryaraa ee maaragtay iyagoo yaryar ka wariyey ama shucbo ama sufyaan fawri sida aadan ibnu abi iyaas oo kale wuu yaraa markuu shucbo ka warinayo wuuna soo gaaray marka marka aadam ibnu abi iyaas ma garata iyo rag ka mida iyo sida qundur oo kale maxamed ibnu jacfar iyo hushaym iyo nadar ibnu shumayl iyo wakiic kuwaas ayagu way kala sooceeno marka abu hurere wuxuu leeyahay asbiqu lwuduu fa ina abalqaasim sala allahu alayh wasalam qaal weylu lacqaab min annaar saas waay marka marka taas mihaalkeed waa maxay waa mudraj fii awali اkhabr mudraj fii ahnaaءi اlkhabr laba mihaalay keena mid waa xadiidkii zuhri ataxanuhu atacabud layaali dawaat اlcadl midna waxa weeye xadiidkii busra ibnatu safaan u ah man masa dakarahu falyatawada xadiidka waxaa laga wariyaa hishaam bnu curwa can abiihi curwa can busra bintu safwaan man masa dakarahu falyatawada nin la yidhaahdo cabdulmajiid ayaa si kale uga wariyey hishaam bnu curwa oo wxee wuxuu ku daray man masa dakarahu ow unhayayhi ow rufqahu falyatawada muxuu ku daray xadiisku mustakra fila tawadu ahaa ninkan la yidhaahdo cabdulmajiid maanta ma arkaysa muxuu ku daray riwaayadiisa can eh, maaragtay hishaam ibnu curwa wuxuu yidhi man masa dakaru qofkii taag ow unhayey mase labadaa xaniyo ow rufqay rufqada waxa weeye bowdada meesha ay ku dhammaato gudaha ee cawrada iska qabtaan macnaha qofkii meelahaas taabtay sidii waa ka buuray sababto waxle waa madinatu shahwo inuu qofku weyse ka burtaa loo malaynayo laakiin hadalka nabiga maahan oo unfayey oo rufqayhi waa min kalaami eesh curwa waayo isagaa maanta u maleeyey ee kuma jirto xadiidka marka waxaa la mudrad fi lwasat marka mudrad fi lwasat laftiisu waa uu yaryahay waxaa kaloo ka ah anaa zaciimun ma garanta wazaciima eesh alxamiilu riwaayaadka saas oo kale oo dhexda ku jirta alxamiil bimacna alkafiil waayo wasna wa macna anaa damiinka ah waay anaa damiinka ah ana damiinu camal oo kale way wa minhu waxaa qultu waxaan idhi muxuu daba taagan yahay markuu yidhi maaragtay ibnu salaax uu yidhi mudrajku waa aakhira alkhabari keliya oo fartaagtuu yidhi maya intaas keliya maaha wa minhu waxaa ka qultu waxaan minhu min almudraji mudrajun oo qablu qabla aakhiri alkhabari ahaaday kaasoo quliba la gediyey oo waa maxay ama awalkaa la dhigay ama wasadka meeshuu aakhirka u badnaa ayaa maxaa la qulibadu waa iska caadiyo awalkaa la dhigay ama maxaa la dhigay aakhirka waa iska ta'kiid qulibadan looma baahno wa minhu mudrajun qablu aa nagu filan qablugaas ay qabla alaakhiri qad yakuunu fi lwasad waqad yakuunu eesh fi lawal qulibtana waa iska caadi waa ziyaadoo la gediyo aakhirkii laga gediyo ama dhexda la dhigay ama awalka la dhigay miaalkiisuna kaasbiqu lwuduu'a weylu lilcaqib waay haye halkaa muxuu nooga soo baxay mudrajkii matniga ayaanu ka soo baxnay labadii mihaal oo markii wasad aakhirka u ahaa iyo markuu wasadka ahaa iyo markuu awalka ahaa intii hadda kabacdi mudrajul sanad ayaan gelay xoogaha sucuubaa ka muuqata insha allah laakiin wuu sahlanaan doona insha allah ma dhib badno halkaas labada saddexaas beed maxaa noogu dhammaaday eh? idraajulmatn noog idraaju sanadaa soo socda saddex miaaluu keeni doonaa abyaadaan oo dhan waa saddex miaal keliya haye labada baydoo kore waa miaal wa minhu ay min almudraji waxaa ka mida ah jamcu faacilkii jamcu waa maqali ay jamcu raawi ninka raawigaa inuu kulmiyo ay jamcu raawi waa inaad ku qorataan ninka raawiga inuu kulmiyo maa xadiid ou kulmiyo oo isu geeyo xadiidkaasoo ataa uu yimid kullu darafin daraf kasta oo minhu oo min alxadiidi ka mida biisnaadin oo ku yimidow biwaaxidin ku kulminaya biisnaadiskaas hore ataa ay ku tacalluqdaa biwaaxidinna maxay ku tacalluqdaa jamaaca ma garata waaxidkaasoo salafo hormaray sanad kaloo hormaray ayuu sanadkii kale wixii ku yimid oo lafdi ahaa intuu sanadkii dambe tuuro ou sanadka hore iskula cubaayo ka waa'ilin ka xadiidi waa'ilin waaye fii sifati salaati qad udrija waxaa la dhex geliyey xadiidkii asalka ahaa uma ji'tum kelimadaas iyo xadii hadalka dambeeya wama taxad mana midoobino ee maatay labada sanad isku mid ma aha horta marka hore aan kor ka sharaxano xadiidkan wuxuu uga jeedaa xadiid oo waal ibnu xujur oo leeya fii sifati salaa kole albani markuu maaragtay ishaarada faraha iyo ka hadlaya xadiidkaas oo ka mid tahay oo u farta in la dhaqaajino lafdigiisa abu daa-uud anagoo kasoo qorna waxaa waqti ugu dhawaad soo qori doonaa casharka dambe xadiid kolley wuxuu kasoo ka sheekeynayaa ishaarada marka la atixyada farta la ishaaro xadiidku marka hore ishaaradaas iyo qisadaasuu ka sheekeeyey iyagoo dadku markaas caadi toho farta u jeedo ishaaradii mar dambe ayuu malaa intuu meel aaday oo nabiga calayh salaam saxaabtii tukanay u yimi markaasuu leey waan u imidow dhahay ayagoo qabow dar dadkii dha maryo ay ku hulaaban yihiino xataa gacmihii aan bannaanka la keeni karin ma garata hadhow akri doona xadiidka laakiin farta ay marada hoosteeda ka dhaqdhaqaaqayso ayaanu qaybta hore oo xadiidka maanta taxriikuleydiga qaybta hore iyo qayb dambe uma ji'tum isku sanad maaha xadiidka madaarkiisa wuxuu maanta ma arkaysa uu ku wareegayaa nin la yidhaahdo caasim bin kuleyb can abiihi can waa bni xujur iyou ka warinaya sifatu salaada ka warinaya saasna waxaa wariyey hadhow ayuu xadiidkii wariyey uma jiئtu bacda dalika fii zamaanin fiihi bardun shadun ayaan u imid fara'aytu naasa dadkii baan arkoo maaragtay calayhim dullu hiyaab maryihii waaweynaa ay dul saaran yihiinoo taxaraku aydiihim ay tataxaraku aydiihim taxta hiyaab ay ka dhaqdhaqaaqayso marka waxaa weeye ninkan caas binu kulayb ah qaybta hore wuxuu ka wariyey can abiihi can waa-il qaybta dambe oo uma ji'tuhum ee xadiidka uu ku jiro sanad kaloo wuxuu ka wariyey can cabduljabbaar bin waa'il waa'il bnu xujur aabihiis kama wado wiilkiisa oo asaguna can bacdi ahli dadka un qoyskiisa walaalihiisa iyo hooyadiisa dha wax ka wariyey can waa'il ayuu ka wariyey hadhow maxaa dhacday raggii qaarkood ah xadiidkii qaybtii hore oo taxriiga eydida iyo wixii sifada salaada uu kaga hadlayo sanadkiisu muxuu ahaa can caasim bin kulayb can abiihi oo kulayb ah can waa'il bin xujur oo toosa kii kalena muxuu ahaa muxuu sii maraayey can caasim bin kulayb can cabdiljabaar bin waa'il waa'il bin xujr wiilkiisii can bacdi ahli can waa'il qaybtii dambe intay gooyeen cabduljabbaar iyo can bacdi ahli ee waxay ku dareen xadiidkii intii dambe xadiidkii maaratay caasim binu kuleyb can abiihi can waalilxujura ku dareen qaybtii uma ji'tu uma ji'tumna caasim binu kuleyb aabihiis kama warin cabduljabbaar binu waa'il can ahliyu ka warin waadii qaarka isku dambaysay meesha marka maxaa dhacay xadiidkii sanadkan ku yimid iyo kii sanadkan ku yimid sanadkii dambe inta la gooyey aa wixii ku jiraa kan lagu cuba lagu baxiyey ah, sanadka caaliga lagu rakiba ah, waa la gooyey sanadkiisi marka maxaa maxaa la yidhaahdaa waa nooc idraajka oo sanadka ka mida ah. marka waa kaas wey wa minhu waxaa ka mida u fiirsada min alidraaj waxaa ka mid a jamcu raawi raawiga inuu jamciyo waa raawiga hadda xadiidka yaa sameeyey caas ibnu raggii ka warinayey waa nacam ma garan haa jamcu raawi raawiga inuu kulmiyo maa xadiido ataa yimid kullu darafin daraf kasta oo minhu ka mida ku timi ma garan jamcu kulmin maa ataa xadiidkii yimid kullu darafin minhu daraf kastaba ay timid biisnaadin ay ku timidoo muxuu kulmi biwaaxidin ay bisanadin waaxido salafa sanadkii hore hormar oo qadiimka ah oo isugu geey sanadkii dambena waa xadfin laakiin siyaadiisii xadiidkii hore ayuu ku cubay ma idin caddaa u malayna nacam ay sababto a waxaa weeye qaybta hore maxaan dhahnay khulaasada waxaa weeye waxaa laga wariyey ma garata zaa'ida can caas bnu kuleyb can abiyi can waad bnu xujur ayuu xadiidkaasu ah kooxdii dambe ayaa marka waxay qaybta dambena waxay ahayd caasim bn kulayb can cabdiljabaar bn waa'il can abiihi can jaddihi marka waxa isku darayna oo xadiidka sanad kulmiyey waa ninka la yidhaahdo zaa'ida ma zaa'ida bnu qudaama ninkaas waa ninka isku daray yaana kala fasliyey zuhayr bnu mucaawiya oo marka hore xadiidkii asagu maaratay dee quluf tashahudda wasliyey iyo nin la yidhaahdo shujaac bnu lwaliid ayaa kala fasliyo labadii xadiid kala qaaday ibnu salaaxna waxau dhahay sidaas ayaa maanta ma arkaysaa sawaab almin waa idin dhacay soo maaha hadduu idin dhac waa ka soconaya labadaas beyt wuxuu ku qaybsan yahay xadiidkaas waxaana ku gargaranaya ninka la yidhaahdo zaa'id ibnu qudaama ayaa wuxuu ka warinayaa ninka la yidhaahdo caasim bin kuleyb can abiihi ma garat can waa'il bni xujur ayuu qaybta hore ku wariyey uma ji'tahumna waxaa weeye waxaa wariyey caasi bnu kuleyb can cabduljabaar bn waa'il can bacdihi can waa'il bn xujr marka muxuseley marka zaa'ida bnu qudaama waa isku wada daray wixii dhammaa intuu halkii sanad intuu ku demjiyey caasi bnu kuleyb can abi can waa'il bn xujr isku daray laakiin zuhayr bnu mucaawiya iyo ninkan la yidhaahdo iyo shujaac bnulwaliid ninka la yidhaahdo ayagu marka waxaa weeye way kala tafsiiliyeen hmm. wa minhu waxaa ka mida min amaarati idraaji jamcu raawi halkaas jamcu raawi u qadar maa xadiiday u noqonaysaa ataa uu yimid kullu darafina waa yani faacilkii ataa kullu darafin daraf kastaba oo minhu min alxadiidi ou yimid ayuu muxuu ku kulminayaa biisnaadin taasna waxaa ku tacalluqaysaa jamcigaas biisnaadin uu ku kulmiyo biisnaadin uu ku yimid dheh biwaaxidin uu ku kulmiyo haa biisnaadinta hore ataa ay ku tacalluqda biisnaadin uu ku yimid biwaaxidin uu ku kulmiyo sanad waaxid hoose lafa hormaray kawaa'ilin oo fii sifati salaati waayabay qad udrija waxaa la dhexgeliyey uma ji'tum sanadkii uma ji'tum ay ku jirtay oo sanadkaas uma yaa iska leh waxa waaye caasi bn kulayb can cabdiljabbaar bin waa'il can bacdi ehlihi can waa'il waay ayuu ku dhex daray wama taxadda mana madoobinoo raawiga oo caasib oo bnu kulayb oo ka warinaayo m mid ma ahanoo mar ayuu ka warinaya can abiihi can waa'il mar ayuu ka warinaya can cabdiljabaar bin waa'il can bacdi ahlihi can waa'il oo ka warinaya hmm halkaa taasaan uga baxnay wa minhu an yudraja bacdu musnadii fii gayrihi maca اkhtilaafi sanadi naxu laa tanaafasuu fii matni laa tabaaqaduu fa mudrajun qad nuqilaa min matni laa tajasasuu adrajahu bnu abi maryam id akhrajahu intaasna saddexaas bayna hal miaal kaala hadlayaa o intaana sharaxa dhexgala aan idiin miaaliyo laba xadiidaa jirta laba xadiidba waxaa wariyey imaam maalik oo sanadkooda ku soo aroora xadiid wuxuu ka warinayaa can zuhri can anas xadiidna can abi zannaad can alacraj can abi hurayra u ka warinaya xadiidka hore waa xadiidka aad taqaaniinoo maanta ma arkaysaa oo arbaciinkaba maanta ma arkaysaa ku yaalla oo xadiidkii ahaa Eh, laa tabaaqadu eh, xadiidkii ahaa maanta ma arkaysa eh, wuxuu ahaa mhm. xadiidkii ahaa laa tabaaqadu walaa taxaasadu walaa tadaabaru xadiidna wuxuu ah kaas waxaa weeye waa can zuh an can maalik can zuhri can anas xadiidna wuxuu ahaa iyaakum wadanna faina danna akdabu اlxadiid walaa tajasasuu ma garata walaa tanaafasuu waxyaalahaasaa marka ayaa ku yaalla maxaa dhacay marka kelimadii laa tanaafasuu ayaa saciid abi maryam intou xadiidkii can abi can maalik can abi zanaad can abi hureyra intou ka soo qaatay oo wuxuu dhex geliyey xadiidkii maalik can zuhri can anas oo ahaa xadiidkii aan arbaciinka aan ku naqaanay oo ahaa maaragtay eh, oo maaragtay eh, muxuu ahaa laa tabaaqadu ayuu marka uu dhex geliyey labada sanadna isma laha marka qayb xadiidkan ka mida ah ayuu qayb oo xadiidkan ka mida ah oo sanad gooniyaa leh ayuu muxuu kusoo dhex tuuray qaybtii kale kolley tii hore iyo waa isku dhow yihiin xadii hadda mihaalkii hore iyo kan laftiis waa isku dhow yihin wax saas isma dhaamaan sababto a ah kii kaleba uma ji'tum iyo qayb dhano xadiid ka miduu kii kale ku buuxiyey soo ma ahayn waa miaal isu dhowaa ah. wa minhu waxaa ka mid oo dhan an yudraja in la dhex geliyo bacdu xadiiin bacdu xadiiin u qadar xadiidkaasoo musnadin oo sanad fii ayri fii kayri xadiiin ukhraa lala geliyo maca ikhtilaafi sanadi sanadkuna iskhilaafsan yihiin oo midna maxaan dhahnay kilaahumaa can maalik wa laakiin midna waxaa weeye can maalik can zuhri can anas midna can maalik can abi zanaad can alacraj can abi hurayra saas oo kale hay naxu walaa tanaafasu oo kale xadiidka walaa kelimada walaa tanaafasu oo kale ma garata kaasoo fii matni yacni udrija la dhex geliy fii matni walaa tabaaqadu xadiidkii walaa tabaaqad la dhex geliyey famudrajun inuu mudrad jihaaqad nuqilaa lasoo gooriyo oo kelimadaana walaa tanaafasuu xadiidkan laa tabaaqaduu kuma jirto oo min riwaayati maalik can zuhri can anas waay oo intee laga keenay min matni walaa tajasasuu iyaakum wadanna faina danna aktabu اlxadiid walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaafasuu saas oo kale u halkaasaa min matni laa tajasasuu iyaakum wadanna faina danna aktabu xadiid walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaafasuu xadiidkaasoo ahaa oo min riwaayati maalik can esh ay inaad fahamteen maalik can abi zinaad can alacraj o min matri laa tajasusa laga keenay adrajahu waxaa isdhex geliy ibnu abi maryam ninka la yidhaahdo ibnu abi maryam waa ninka la yihahdo saciidaa la yihahdaa magaciisa ah. waa nin oo weyn oo mashaayikhda bukhaari ka mida ah. ah, ibnu abi maryam ninka la yidhaahdo waa ninkaas ayaa isdhex geliyey ma garata id akhrajahu markuu xadiidkaa soo bixinaayo kaasina marka waxaa weeye kelimada walaa tanaafasuu ayaa waxaa laga soo qaaday xadiidkii iyaakum wadanafa ina dana aktabu walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaafasuu yaa la soo dhexgeliyey xadiidkii laa tabaaqaduu walaa dheeraay oo maanta ma arkaysaa maaragtay noogu ooli jiray arbaciinka oo saxeenka ku yaalay oo muxuu ahaa asalka waxuu ahaa laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaru xadiidkaasaa la soo dhexgeliyey xakeena laga keenay xadiidkaas kaloo iyaakum adanna fa ina danna akab alxadiid walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaafasuu xadiidkaas dambe oo walaa tanaafasuu laga keenay waa min riwaayati maalik can abi zannaad can ilacraj can abi hurayra xadiidka hore oo laa tabaaqaduu ah oo lasoo dhex geliyana waa min riwaayati maalik can الzuhri can anasin markaas saas haddaa dhabayaalka u qaadaan waxaway hadh waxba idma dhibaan baalka wuxuu ku fiican korka in laga qabo ama haddaa xataa akrinayso inaad xafidid oo buug intaa ku qoratid riwaayadda ikhtilaafkeeda waa fan waaye haddoo mar xoogaa oo kuu baxdana adduunka wax ka macaan lama arko fanniga xadiidka la dhaho iyo ijaashiisa iyo alaabtiisa haddii ay ku dhici weysana waa mad madooba allah ku yaqaano waayo <laughs> marka haddii dhacdo marka dhib male labadaas horta ma noo dhacday marka haye taas ma noo dhacday haye aan mar ku celinno wamin waxaa ka mid a an yudraj in la geliyo bacdu xadiidi musnadin xadiiin musnad xadiid oo musnada oo sanad gooniya leh ayaa waxaa dhex gelinaya qayb ka mida jumlo ama jumlaad fii hayrihi fii xadiid kale oo asaguna sanadoo maxa khilaafi sanad labada sanad kusu khilaafsan yihiin oo midna waa anakii niri can maalik can الزهري عن أنس من عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هيا ayaa la dhex geliyey naxwu mihaalkiisa walaa tanaafasuu kelimada walaa tanaafasuu taasoo udrija la dhex geliyey fii matni laa tabaaqadua la dhex geliyey fa mudrajun inay tahay intaan walaa tanaafasuha qad nuqilaa la soo guriyo culammadii xufaaddaa soo guriyeen markay baareen waxay ogaadeen saciidba amaryaha soo gurimaan xufaadii kaleeto inaysan xadiidkan maalik can zuuri can anas inaysan walaa tanaafusu uu ku jiro hay xaggee laga keenay marka min matni walaa tajasasuu xadiidka iyaakum adanna fa ina danna lxadiid walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaafasuu aa laga keenay yaa dhexgeliyey intaas dhan waa su-aal adrajahu waxaa dhexgeliyay ibnu abi maryama ayaa dhexgeliyay ida kharaja markuu xadiidka oo warinaayo oo dhag jumlada ku siiyey haye hal midaa noo hartay marka miaal keliya oon isaguna dhib ma lahayn haddaan u fiirsano markaas waaba kaga baxaynaaba marka waminhum matnun can jamaacatin warad wabacduhum khaalafa bacdan fi sanad fayajmacu lkula biisnaadin dakar ka matni ayudin biacdamu lkhabar faina camran cinda waasilin faqad bayna shaqiiqi wabnimascuudin saqad wazaada alacmashu kadaa mansuuru wacamdu lidraaji laha maxduuru midaana wuxuu yidhi wa waxaa ka mida idraajkii matnun xadiid matnigiis xadiidkaasoo warada can jamaacatin jamaaca ka soo arooray walxaala bacduhum bacdigiisuna khaalafa bacdan oo isu khilaafay fi sanadi sanadkii fayajmacu lkulla dhammaan ayuu kulminayaa matnigii biisnaadin matnigu waa mid keliya laakiin asaaniiddaa kala duwan oo namba c u wari laakiin matnigu waa mid keliya biisnaadin dakar ou xusaayo ka matni ayu dembi acdamu lkhabar ka matni ayu dembi acdam xadiidka ibn mascuud ou nabigu weydi yaa dembi ugu weyn qaala an tajcala ilah nidda uma ayo qaala an taqtula waladak khasha dacma macaku qaala umaya qaala an tuzaana xaliilata jaarib xadiidkaas waa alkhabar ey akmil اkhabra camr ama uriidu اlkhabr ayaan ujeedaa maxaa dhacay fa ina camra ninka camar la yidhaahdo camar bnu sharaxbil waaye cinda waasilin faqad ayuu saqadadaasi gudub dhacay bayna shaqiiq bni mascuudin wazaada ay wazaadahu lacmashu kadaa mansuur waa ziyaadi hadda wuxuu kuula egyahay kalaam ingiriisi oo dhib badan laakiin markii la miaaliyo saxuu noqonayo waxaa jira saddexnaa meeshaa noo taa oo isku dabaqa ah alacmash oo hadda rag fuqaada waaweyna asxaabtii maanta ma arkaysaa kuufo ahoo xertii ibnu mascuud xertoodii ah talaamiid talaamiid ibnu mascuud waay waa rag kala daran nin waasib ibnu xayaan in la yidhaahdo alasadi waay ninna waa acmash sulaymaan ibnu mahraan alacmash ninna waa mansuur almuctamir waa niman kala daran xagga xadiidka oo hadda ragga xadiidka yaqaana magacooda keliya ba ku jidboonayaanba waasi bnu xayaan alasadi sulaymaan almuctamir eh, eh, mansuur almuctamir dheh iyo sulaymaan mahraan alacmar saddexdaa nin waa siman garba siman ka dhig saddexdaa siman mansuur almuctamir hadhow aad helaysaa hor ka qabo hadhow dhib ma haa alaxmar saddexdaas nin xadiidaa sii maraya xadiidka markuu sii maro waxay ka warinayaan xadiidka dariiqoo uu sii marayo waxaa weeye waa shaqiiq binu salama ninka yidhahdo kunyadiisina ay tahay abuwaa-il waa xerta bnu mascuud oo akaabirta oon loo gelin waayo fuqaada waaweyn iyo nin la yihaahdo camar bnu sharaxbiil oo isaguna xerta bnu mascuud labadooduna waa mukhadramiin rag waaweyn oo waktigii jaahiligaba soo gaaro nabiga xataa nool ay soo gaar laakiin nabiga ma arkinoo soxbo mala xadiidku marka waxuu soo maraa saddexaas markuu soo maro labadaas nin oo xerta ah oo xerta mascuud ah oo camar bnu sharaxbiil iyo maanta ma arkaysaa shaqiiq bnu salm oo abawaa-il loo yidhaahdo xadiidkaas markuu warinaayo haddii laga yimaado dariiqa manta ma arkaysaa waasil markii laga yimaado asagu wuxuu ka warinayaa can shaqiiq bnu salm abawaa-il cali bni mascuud camr sharximo sii marayo ilaa awaa-il shaqiiq inuu ibnu mascuud ka qaatay waa cadda camru sharxilmaba sii maraayo meeshuu ka dhacsay o labadan kaloo wiil ama labadan kaloo jamal ee ragga ruwaadda xadiidka wiilalka waaweyn waa mansuur ibn muctamar iyo acmash ayaga xadiidku waxay ka warinayaan can shaqiiq ibnu salama abu waa'il can camar bnu sharaxbiil can cabdullaahi bni mascuud waasliyow ka warinaayey isaga bis shaqiiq can cabdullahi bni mascuud mansuur almuctamir iyo ninka la yidhaahdo iyo maaragtay iyo acmashna can shaqiiq bnu salama can camar bnu sharaxbil can cabdillahi bn mascuud waxaa dhacday marka riwaayo ou cabdiraxmaan ibnu mahdi uu leeyahay can sufyaan athawri ayuu markuu xadiidkii ou soo waday oo acmash iyo mansuur iyo waasil intuu isku xiray ayuu wuxuu dhahay eh, ma garat eh, eh, wuxuu dhahay can shaqiiq can ibni mascuud saasuu marka uu ku wariyey nacam saasuu marka uu ku wariyey marka waxaa la yidhi hadalkaas marka waa lagu qabsaday ma garat waa lagu qabsaday oo waxaa la yidhi riwaayadda marka laga warinayo ninka la yidhaahdo eh, ama gebigood eh, wuxuu dhex dhigay ahaa riwaayadda camar bin sharaxbiilow dhex dhiga ma garat waa kana cudr an maad an waasil wa mansuur can اlacmash can abi waa'il can camar bin sharaxbiil ha waa'il iyo muctamir iyo acmash saddexdoodii waxuu ka dhigay can abi waa'il can camar bni sharaxbil can cabdillaah awalla maxaan haysanay ninka waasil la yidhaahdo inuusan xadiidkan uusan camar bni sharaxbil sii marin ee abi waa'il camr bni mascuud marka riwaayada cabdiraxmaan ilmahdi oo sufyaan athawri sii marta oo saddexdab uu ka wariyey sanadkiisa can alacmash can can alacmash wa mansuur wa waasil ayuu wuxuu dhahay can abi waa'il can camar bn sharaxbiil can cabdullahi bn mascuud khaladka see kusoo saareen marka waxaad leedahay labadan kale waa sax inay camar bnu sharaxbiil oo u dhaxeeyo bayna abi waa'il iyo ninka la yihahdo cabdullahi mascuud laakiin waasil asaga xadiidkiisu wuxuu ahaa can abi waa'il can cabdillaahi haa riwaayaadka kalea marka caddaynaayo raggii kale oo yaxya binu saciid alqataan iyo akaabirtii sufyaanu thawri xertiisa ahayd ayaa iyagu marka caddeeyey oo riwaayadda waasil waxay dhaheen ayada camar ibnu sharaxbiil kuma jiro saasay dhaheen marka dhima idinku haysaa marka inta haddaa fahamteen macnaha waxaa la diidaa inaad tidhaahdid can waasil wاlacmash wa mansuur can abi waa'il can camar ibnu sharaxbiil can ibni mascuud qalad ku jira waa baxay waa cinda waasilwa labada kale sax waayo laakiin cinda waasil inaa camar israafiil dhex gelisaa qalad ah taas waayo ya waa kugu yaala kitaab kugu yaala kitaabka ah. waa kitaabka sida kugu taalla waa ku taalla sheekh aan kugu celinaya soo ma fahman hadda ya may waxa waaye waa si horaan kugu sheegay riwaayadda saddexdoodaan waa sinan yihiin waa isku ardada waa qortaa saddexdaan ku waa mansuur waa saddexaan kuu qoran waay mansuur muctamid iyo sulaymaan acmash iyo waasi saddexdaan kuu qoran marka xadiidkaas ay mansuur muctamir waa kuu qoran mansuur iyo sulaymaan alacmash iyo waasi saddex beelood waa saddex waa saddex dab mayta daliiskaas waa barar dhifa ah waaye waa nin xaafid weyn waaye iskuma xigaan waa sanayi iyo axmed saddexi waa sanayi hay aan dhammayno horta hadhow adig si gaara kugu celinaa xataa xadirka aan duubayna marka markii riwaayadda oo isku dhex dartana waa riwaayada cabdiraxmaan bnu mahdi can sufyaan aلthawri can اlacmash wa mansuur wa waasil can abi can shaqiiq abi waa'il can camar bnu sharaxbil can cabdillahi bn masuud saas isugu tir waxaa la yidhi saas ma aha waa sax markay ay tahay acmash iyo mansuur markay tahay in la yidhaahdo can abi waa'il can camr sharaxbil can cabdullaahi bn laakiin waasil markay tahay waa can abi shaqiiq can cabdillahi bn yaana caddeeyey yaxya bnu saciid alqaطaan iyo kayrkiisa inta kale idinkaa ka aqabsa doona maxalu shaahidka waa intaas haye waa kanaa markas afartan baydba waa intaas weeye wa minhu waxaa ka mudrajkii matnun ay matnu matnun baa ka mida matniyaa loola jeedaa ayu dembi acdam xadiidkaas marna waa isku mid dhinac kastoo ka soo arooraba waa isku mid kaasoo can jamaacatin kaasoo warada ka arooray can jamaacati jamaacaha wada warisay waa waaya jamaacadaas waa saddexdaas waasil iyo mansuur iyo acmash ayaa wariyey walxaal bacduhum khaalafa uu khilaafay bacdan fii sanad uu khilaafayo ninka la yidhaahdo acmash iyo mansuur waxay ka warinayaan can abi waa'il can camar bni sharaxbil can cabdillaahi bn waa silnayow ka warinaya can abi waa'il shaqiiq bnu salama can cabdillaahi bni mascuud fa yajmacu wuxuu ku kulminayaa raawigii sida sufyaan oo hawri oo kale oo riwaayadda oo cabdiraxmaan mahdi ah alkulla biisnaadinoo dakara uu xusay ka matni ayu dembi acdamu lkhabar sababtou khalad ku noqdana waa maxay fa ina camran ninka camar bnu sharaxbil la yidhaahdo cinda waasilin faqad oo keliyaho bayna shaqiiqin wabni mascuudin ahaaday saqada woo dhacay dheh fa ina camran cinda waasilin faqad keliyaho saqada dhacay bayna ibni mascuudin bayna shaqiiqin wabni mascuud shaqiiq waa abuwaa oo riwaayadda camar riwaayadda waasil camar bnu sharaxbil ka tuur ma garat oo yaa isku xiga abuwaa'il iyo cabdullaahi mascuuda ku neg wazaada damiiraa ka maqan waxaa u diiday wazaadahu camar bnu sharaxbiil waxaa ziyaaday damiirkaas waa xadfan yahay laakiin u qadaraysaan adinka ey wazaadahu ka dhigta wazaada waxaa zaadiyey camar bnu sharaxbiil oyou ziyaadiyey bayna shaqiiq maaragtay cabdullaahi ibnu mascuud waxaa ziyaadiyey alacmashu kadaa mansuuru waaye intaas warkii uu nooga haray waa hadal gooni a ah marka beydka intiis dambe wuxuu yidhi wacamdulidraaji idraajka in loo qasdo lahaa aqsaamtiisa oo dhan sawaaءun fii idraajka matniga iyo sanadka kii wasadka kii dhexda kulligoodba in loo qasdo lahaa maxduurun waa xaaraan wey allaahuma ila tafsiir inuu yahay maana tafsiirkan haddii uu yahay loo baado in la soocaa wanaagsan walidaalika zuhriya u badnaa jiraa la yidhaahdaa inuu maaragtay ou tafsiiriyo axaadiid markaasi raggii oo aqraanta waxay dhi jireen fasil qowlaka can khabri rasuuli sal allau alayh wasalam hadalkaaga hadalkii nabiga ka sooc waxaynata intaan waa raaxo kartaan wallah alam ha ha kaas waay sax kaasaa